وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها رواه مسلم Hadis 331 Ebu Hüreyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Yakın akrabalarını uyar. 26 şuara 214 ayeti inince rasulullah sallallahu aleyhi vsellem kureyş kabilesini çağırdı onlar da toplandılar genel ifadelerle kabilelere özel olarak da şahıslara hitap ederek ey abdişems oğulları ey kab ibni luey oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız ey mürre ibni kab oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız ey abdümenaf oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız ey haşim oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız ey abdülmuttalib'in oğulları kendinizi cehennemden kurtarınız ey fatıma kendini cehennemden kurtar çünkü sizi allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez ama aramızdaki akrabalık bağından dolayı sizinle ilgimi kesmeyecek ve akrabalık haklarını yerine getireceğim dedi an abi abdillah عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها متفق عليه Hadis 332 Ebu Abdullah Amr İbni As Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'i gizli değil apaçık bir şekilde şöyle buyururken dinledim akrabam olan falan oğulları ailesi benim dostum değildir benim dostlarım allah ve salih müminlerdir fakat ötekilerle aramızda akrabalık bağı bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyip akrabalık haklarını yerine getireceğim. وعن أبي, وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه Hadis 333 ebu eyyub halit ibni zeyd el ensariden allah ondan razı olsun bildirildiğine göre bir adam ya rasulallah beni cennete sokacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir davranışı haber ver dedi bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi denk tutmazsın. Namazı kılar, zekatı verir ve akrabalarını görüp gözetirsin. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة واصلة حديث حسن Hadis 334 Selman İbni Amir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz oruç açacağınız zaman hurma ile açsın. çünkü hurma berekettir hurma bulamazsa orucunu su ile açsın çünkü su temizdir peygamber sözüne şöyle devam etti yoksula bir şey vermek sadakadır akrabaya verilen sadaka ise iki sadaka yerine geçer biri sadaka sevabı diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها رواه أبو داود والترمذي Hadis 335 İbni Ömer'in allah onlardan razı olsun şöyle dediği rivayet edilmiştir çok sevdiğim bir kadınla evliydim babam ömer o kadından hoşlanmıyor ve onu boşamamı benden istiyordu ben de boşamak istemedim bunun üzerine babam peygamber sallallahu aleyhi veselleme durumu anlatınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bana o kadını boşa diye emretti. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاصنع فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه hadis ebudderdadan allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bir adam ona gelerek benim bir karım var anam ise onu boşamamı emrediyor ne yapmalıyım diye sordu ebudderda ona şu cevabı verdi ben rasulullah sallallahu aleyhi vsellemi şöyle derken işittim anne ve baba cennete orta kapıdan girmeye vesile olur veya insanı cennete ulaştıracak en iyi şey ana babaya iyilik etmektir artık sen o kapıyı istersen bırak istersen elinde tut وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم رواه الترمذي وقال حديث صحيح وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبق وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصارا ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة فقلت له ما أنت قال نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء حديث 337 bera ibn azip'ten allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre rasulullah sallallahu aleyhi vsellem şöyle buyurdu teyze anne yerindedir amr bin abese allah ondan razı olsun anlatıyor mekke'deyken peygamberliğinin ilk zamanında o'nun yanına vardım ve sen kimsin dedim o da peygamberim dedi peygamber ne demektir dedim o da allah beni vazifeli olarak gönderdi dedi ben hangi şey ile gönderdi deyince akrabayı görüp gözetmek putları kırmak allah'ın birliğini kabul edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak üzere buyurdular